بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث الخمسون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وعلى آله وسلم nabigu wuxuu yidhi laa yfrk yuusan caroonin muؤminu nin muؤmina muؤminatan gabar muؤminada oo xaaskiisa ah yuusan u caroonin in kariha mu'minku hadduu naco minhaa gabadha mu'minadda xaggeeda khuluqan dhaqan oo dhaqamadeeda ka mid ah radiya wuu raali noqonaa mu'minkii minhaa gabadha xaggeeda khuluqan aakhara dhaqan kale ayuu kaga raali noqonaa oo nabigu sala allahu alayhi waala wasalam wuxuu leeyahay haddii qofka muuminka a ah zawjadiisa ama xaaskiisa dhaqamadeeda mid kamida uu karaasado wax uu kaga raali noqdo ayaa jira oo tiro badan oo kaas ka tiro badan marka kuwaas ha fiiriyo saas daraaddeed yuusan u caroonin rawaahu muslim hada alirshaadu min annabiyi sala allahu alayhi waala ali wasalam hanuuninta nabiga xaggiisa ka ahaatay lizawji la hanuunina zawjka fii mucaasharati zawjatihi sida uu ula dhaqmaa xaaskiisa min akbari alasbaabi wuxuu ka mid yahay asbaabta kuwa ugu waaweyn iyo waddawaaci waxyaabaha keeni kara ilaa xusni alcishrati bilmacruuf in si wanaagsan loo dhaqmo ilaa xusni اlcishrati dhaqanka wanaagiisa bilmacruufi si wanaagahna loo dhaqmo fanahaa nabigu wuxuu reebay sala allahu alayhi waala ali wasalam almu'mina qofka muuminka ah can suu'i cishratihi dhaqankiisa xun oo lisawjatihi xaaskiisa ula dhaqmaa inuu zawjadiisa si xun ula dhaqmo ayuu nabigu reebay sala اllahu alayhi waala ali wasalam wannahyu can shay shay haddii la iska reebana amrun waa isfaritaan bididihi shaygii la iska reebay lidkiisa la isfaro oo haddii ninka laga reebay inuu aamuso waxaa la amray inuu hadlo ninkan marka haddii laga reebay xaaskiisa si xun inuu ula dhaqmo waxaa la amray haddii inuu si wanaagsan ula dhaqmo wa amarahu nabigu wuxuu amray qofka mu'minkaa sala allahu calayhi waalahi wasalam an yalxada inuu milicsado maa fiiha waxa gabadha dhexdeeda ahaaday oo min alakhlaaqi aljamiilati oo dhaqmada wanaagsan oo qurxoon ah waalumuur alatii tunaasibuhu iyo arrimaha isaga munaasibka u ah wa an yajcalahaa arrimahaas munaasibka u ah inuu yeelo fii muqaabalati maa kariha min akhlaaqiha wixii uu nacay oo uu karaahsaday oo akhlaaqdeeda inuu ka horgeeyo oo waxa uu fiirinaho indhaha uu ku hayo inaysan noqon wixii uu karaahsada keliya fa ina azawja maxaa yeeley ninka idaa ta'amala maa fii zawjati idaa ta'amala hadduu fiirfiiriyo maa fii zawjatihi min alakhlaaqi aljamiila zawjadiisa waxa ku sugan oo dhaqamada wanaagsan ah walmaxaasin alatii yuxibuhaa iyo waxyaabaha wanaagsan oo uu jecel yahay wa nadara ila sabab aladii dacaahu ila tadajuri minha haddana uu fiiriyo sababta asaga ku kaliftay inuu gabadha xaggeeda ka xanaaqo wa suu-i cishratiha iyo si xun inuu ula dhaqmo sababta keentay hadduu isu fiiriyo ra-aahu wuxuu arkaa shayga ku kalifay inuu xanaaqo shay-an waaxidan inuu hal xaba yahay aw ithnayni mathalan ama inuu laba yahay wamaa fiiha gabadha waxa dhexdeeda ku sugan oo mimaa yuxibu waxa uu jecel yahay oo akhlaaqda wanaagsan iyo maxaasinteeda ah ayaa agharu ka tiro badan laakiin waxaa mushkilada kuwii tirada badnaa inuusan fiirinin halka cabo oo ka xanaajinaa keliya inuu miisaanka saaro fa idaa kaana zawjku hadduu yahay munsifa nin garsoora hadduu yahay oo naftiisa ka garsoora qada can masaawiiha xumaanteeda waa ka indhalaabaa lidmixlaaliha maxaa yeele xumaanteedu waxay ku dhex baabee fii maxaasiniha wanaageeda wanaaggeeduna waa bad xumaantan iyo waxa uu karaahsadayna waa dhibic dhibicdaas marka badda haddii lagu rido waxba ma aha wa bi haadaa taduumu suxba sidaas ayay saaxiibtinimada labada qofood ay ku daa'im noqonee wa tu-adda alxuquuqu alwaajibatu almustaxaba xuquuqda waajibka ah iyo midda mustaxabada ahna saasaa lagu gudan karaa warubama anamaa kariha minha waxaaba dhici karta waxa uu ka karaahsada iyada xaggeeda tascaa bitacdiilihi inay ku dadaasho inay wax ka bedesho aw tabdiilihi ama isaga dhan inay mid kale ku bedesho inay ku dadaashaa dhici karta wa amaa man qada cani lmaxaasini qofkii gabadha wanaaggeeda ka indhalaaba walaxada almasaawi'a xumaanteeda keliyana midicsada walow kaanat masaawidaasi qaliilatan haba yaraatee fahada min cadami اlinsaaf kaasi wuxuu ka mid yahay garsoorid la-aan kaasi insaaf ma aha walaa yakaadu yasfuu maca zawjatihi zawjadiisa inuu u saafi noqdona uma dhowo ninkaasi wاnnaasu fii hada halaaثatu aqsaamin dadku baabkan waa saddex qaybood aclaahum waxaa ugu sareeya man laxada alakhlaaqa aljamiila qofkii akhlaaqda wanaagsan milicsada iyo walmaxaasin waqadda can lmasaawi xumaanteedana ka indhalaaba bilkuliyati gebi ahaan watanaasaaha is-ilowsiiya rag ninkaasaa ugu sarreeya wa aqaluhum tawfiiqan wa iimaanan wa akhlaaqan jamiila midka ugu tawfiiqda yar uguna iimaanka yar akhlaaq wanaagsanna ugu yar man cakasa alqadiyata waa qofkii waa qofkii qadiyadaas daba roga faadar almaxaasina mahmaa kaanat wanaageeda badda ku shuba intay doontaa la ekaatee wa jacala almasaawiya xumaanteedana nasba caynayhi labadiisa indhood horteeda soo dhiga wa rubamaa maddadahaa inuu kala fidiyaa dhici karta wa basatahaa oo uu fidiyo yacni inuu badiyo oo u weyneeyaa dhici kartaa haddii markii hore hal xaba ay ahayd inuu boqol ka dhigaa dhici karta wa fasarahaa kadibna uu ku fasiro bidunuunin malayaalo iyo wa ta'wiilaatin iyo ta'wiilaat tajcalu lqaliila wixii yarkaayo gabadha ka dhacay ka dhigay katiiran wax fara badan kamaa huwa lwaaqic sida in badanoo ka mida dhacda waalqismu thalith man laxada lamrayn waa qofkii milicsada labada arimood xumaanteedii iyo wanaageedii wa waasana baynahumaa labadoodana isu miisaama wa caamala zawjata xaaskiisana kula dhaqma bimuqtadaa kulli waaxidin minhuma mid kastoo labadooda ka mida waxa ay keensanee oo haddii ay xumaan la timaadana xumaan ugu bedela hadday wanaag la timaadana wanaag ugu bedela wa haadaa munsifu ninkaasi waa nin munsif oo garsoor uu sameeyey walaakinahu qad xurima alkamaal laakiin ninkaas kamaalkii iyo wanaaggii waa nin laga qadiyey waaye mana aha nin awood ula inuu raar dhaqo wa hada aladabu aladii arshada ilayhi sala allahu alayhi waalaa alihi wasalam aadaabta nabigu ummadda uu ku hanuuniyey yanbaqii suluuku waxaa fiican in la maro waisticmaaluhu iyo in la adeegsado maca jamiici almucaashiriin walmucaamiliin dadka mucaamalada idinka dhexayso iyo isdhexgalka zawjada keliya ma ahane dadka isdhexgalku idinka dhexeeya oo dhan waa in aadaabta loo adeegsado oo xumaantooda aan la fiirin ee wanaagooda la fiiriyo fa ina nafcahu maxaa yeelay adabkaas waxtarkiisa addiiniya ee diiniga ahi wadunyawiya kahiirun waa badan yahay wa saaxibuhu aadaabtaas ninka la yimaadana qad saca wuxuu ku dadaalay fii raaxati qalbihi qalbigiisa inuu raaxaysto wa fi sabab aladii yudriku bihi lqiyaam sidoo kalena wuxuu ku dadaalay sababta uu ku gaari karo inuu u istaago bilxuquuqi alwaajibati walmustaxabati xuquuqda waajibka ah gudashadeeda iyo midda mustaxabka ah oo sunnada ah lianna alkamaala fi nnaasi mutacadir maxaa yeelay kamaalka dadka dhexdiisa waa midaan suuragal ahayn insaanka inuu dhan walba kaamil uu ka noqdo suuragal maaha waa shay mustaxiil ah maxaa yeeley nuqsaanta insaanka waa lala abuuray dadku waa kala nuqsaan badnaadeen laakiin qof aan nuqsaan lahayn ma laha haddii aad tidhaahdo qof nuqsaan leh la dhaqmi maayo macnaheedu waa insaan iyo bashar oo dhan inaadan rabin inaad la dhaqanto adiga laftigaagu haddii aad isfiiridana insaaf haddii aad samaydo nuqsaan waa aa leedahay waxaadna jecesha in lagula dhaqmo wa xasbu lfaadili qofka wanaagsan waxaa ku filan an tucadda macaayibuhu ceebihiisa in la tiriyo qofka ceebihiisa la tirina waa qofka dadka ugu sareeya maxaa yeele wanaagiisa lama tirin karo qofka leeyahay hebel ceebtaas iyo ceebtaas iyo ceebtaas uu leeyahay macnaheedu waxaa ka badan wanaagiisa lamana tirin karo waana midii shaacirku u lahaa waman da ladii turdaa sajaayaahu kulluhaa kafa lmara nublan an tucadda macaayibuh wa tawtiinu nafsi nafta in lasii baro calaa maa yaji-u waxa ka imaanaya min almucaashiriina dadka lala nool yahay mimaa yukhaalifu waxaas ka imaana oo ka duwan raqbat alinsaani qofka insaanka jacaylkiisa iyo rabitaankiisa yusahilu calayhi asaga wuxuu u fududaynaa xusna alkhuluqi dhaqanka wanaagsan ayuu u fududaynaa laakiin hadduu iska dhaadhiciyo dadka isla nooshihiin waa dad malaa'iga wax xumaana ka imaan maayaan maalintii xumaane ay ka timaado buuray la noqonee laakiin waa inuu ku talagalo inay insaan yihiin xumaan inay ka imaan karto nuqsaanna inay leeyihiin wa fi yusahilu calayhi xusna alkhuluq wa ficla almacruufi inuu macruufka sameeyo ayay u fududayne iyo walixsaan maca annaas dadka inuu ixsaan u sameeyo wallahu lmuwafiq alxadiiث اlxaadi wاlhamsuun can cabdiraxmaan bni samura radia allahu canhu qaal qaala lii rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wala alihi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu igu yidhi yaa cabdiraxmaan bna samura cabdiraxmaan ibni samurow laa tas'al ilimaara madaxtinimo ha weydiisan madaxa la iga dhigo ha dhihin sababtu maxay tahay fa innaka adiga in uutiitahaa imaaradii haddii lagu siiyo madaxtinimada haddii lagu dhiibo can mas'alatin weydiisad darteedna lagugu dhiibo wukilta ilayhaa ayadaa laguu tiiriyaa oo ilaahay kuu gacan sii maayo garabka uu ilaahay ka baxaa wa in uutiitahaa imaaradii madaxtinimadii haddii lagu siiyo can gayri mas'alatin adoon weydiisan weydiisad la-aantiis haddii lagugu dhiibana ucinta calayha waa lagugu kaalmeeyaa ilaahay kugu kaalmeeyaa wa idaa xalafta calaa yamiinin haddaad ku dhaarato dhaar fara'ayta ayta aada aragto hayrahaa wixii aad ku dhaaratay wax aan ahayn khayran minhaa yamiintii inuu ka fiican yahay iyo dhaartii faati la imaw aladii midka huwa khayrun fiican oo wuxuu ula jeedaa haddii aada dhaarato oo aad tidhaahdo ilaah baan ku dhaartaye shaygaas samayn maayo shaygii aad ka dhaaratay inaad samaydo inay fiican tahay haddii aada ogaato shaygaas fiican la imow oo samay kadibna wakafir can yamiinika dhaartaadii ka kafaaro gudo muttafaqun caleyh hada alxadiidu ixtawaa calaa jumlatayn cadiimatayn xadiiskan wuxuu ka kooban yahay laba jumlo oo waaweyn ixdaahumaa middood waxay tahay ana alimaarata wa gayrahaa madaxtinimada iyo kayrkeed oo min alwilaayaati oo wilaayaadka ah imaarada marka wuxuu ula jeedaa midda ugu sarraysa kayrkana waxaa soo hoosgelaa wasiirnimadii iyo wixii la mid ah wa gayriha min alwilaayaati madaxtinimada cala alkhalqi makhluuqa madax loo noqdo laa yanbagii lilcabdi addoonka uma haboona an yas'alaha inuu su-aasho wayatacarada laha oo uu u banbaxo oo bannaanka uu soo istaago bal yas'alu llaha alcaafiya allah waa inuu weydiisto caafimaad fitanta inuu ka caafiyo iyo wasalaama badbaado diinkiisa inuu u caafimaad qabo ayaa muhiima ilaahayna waa inuu ka baryo diinkiisu inuu u caafimaad qabo fa inahu laa yadri isagu ma yaqaano addoomku hal takunu lwilaayatu khayran lah madaxtinimada inay u fiicnaan doonto u khayr badnaan doonto ow sharan iyo inay shar u noqon doonto ma yaqaano walaa yadri ma yaqaano hal yastatiicu alqiyaama biha inuu ayadaas u istaago oo uu ka soo baxo ma awoodi doono am la amse ma yaqaano fa idaa sa'ala hadduu su-aalo waxarasa calayha uu ku dadaalo wukila ilaa nafsihi naftiisa loo tiiriyaa wa mataa wukila alcabdu ilaa nafsihi addoonka marka naftiisa loo tiiriyo lam yuwafaq la waafajin maayo xaqa walam yusadad fii umuurihi arrimihiisana la toosi maayo walam yucan calayha calaa umuuri arrimihiisana loogu kaalmayn maayo gacan lagu sii maayo lianna su-aalahaa su-aala alimaarati madaxtinimada weydiisadkeedu yumbi-u wuxuu ka waramaa can maxduureyni laba arrimood oo khatar ah alawalkan hore alxirsu cala addunyaa wari'aasa qofkan sababta u weydiisana waxay tusinee inuu ninkani ku dadaalaa adduunyo uruurinteed iyo madaxtinimo raadis waalxirsu yaxmilu cala ariiba dadaalkaasna dadka wuxuu ku qaadaa yaxmilu ay yaxmilu nnaasa dadka wuxuu ku qaadaa cala ariibati inay ka shakiyaan ninkan ku dadaala madaxtinimada inay uga shakiyaan fi takhawudi fii maali laahi maalka ilahi inuu iska dhex dabaasho oo iska urursado ayay uga shakinayaan waalculuwi calaa cibaadi illaahi addoomaha ilaahi inuu ka sara maro oo qofkuu doonana uu dilo qofkuu doonana uu xidho athaani kan labaad fiihi nawcu itikaalin cala annafsi waxaa ku jirta weydiisadka madaxtinimada la weydiisanaa nooc tusinaya ninkan inuu isku kalsoon yahay oo kaalmo ilaahay uusan u baahnayn wanqiطaacin can اlisticaanati biاllah iyo inuu ka go-ay ilahay inuu kaalmo weydiisto walihada qaala saas daraaddeed nabigu wuxu uhi wukilta ilayha wa amaa man lam yaxris calayha qofkii madaxtinimada aan ku dadaalin walam yatashawaf laha aan u hanqaltaagin bal atatu madaxtinimada isagay u timaado min gayri mas'alatin isagoo aan weydiisan wa ra'aa min nafsihi naftiisana ka arka cadama qudratihi calayha madaxtinimadaas inuusan awood u lahayn inuu ka soo baxo fa ina allaha yuciinuhu calayha ilaahay baa ugu kaalmaynaa walaa yakilu ilaa nafsihi naftiisana ku halayn maayo liannahu lam yatacarad lilbalaa maxaa yeelay balaayada asagu uma uusan banbixin oo ma raadsan waman jaa-ahu lbalaa-u bigayri ikhtiyaari qofkii imtixaanku u yimaado doorasho la-aantiis isagoo aan dooranin ee asaga ay soo doonato xumila canhu waa laga qaadaa ilaahay baa ka qaadaa wa wufiqa waxaa la waafajinaa lilqiyaami biwadiifatihi hawshiisa inuu u istaago uu ka soo baxo wa fii haadihi lxaal xaaladan yaqwa tawakulhu cala allah waxaa xoogeysanaa tala saaradkiisa ilaahay uu tala saarana oo ilaahay isku hadlaynaa tacaala sareey wamataa qaama alcabdu bisababi addoonku markuu sababta u istaago oo sababta uu la yimaado mutawakila alaa mutawakilan cala allah asoo ilaahay tala saaranaa najaxa waa guulaystaa wa fii qowlihi sala allahu alayhi waala aalihi wasalam ucinta calayha uu yihi daliilun wuxuu daliil u yahay hadalkaas calaa ana alimaarata wagayraha min alwilaayaati dunyawiyati iyo imaaradaas waxaa soo hara oo madaxtinimada adduunye ah jaamicatun lilmrayni labada arrimoodba inay ku dhex jiraan oo ah liddiini walidunyaa adduunyo iyo diin labadaba waa ku dhex jiraan fa ina almaqsuuda min alwilaayaati kullihaa maxaa yeelay ujeeddada wilaayaadka laga leeyahay dhammaanteed waxay tahay islaaxu diini annaasi wa dunyaahum dadka diinkooda in la hagaajiyo iyo adduunyadooda walihaadaa saas darteed yatacallaqu biha ayada alamru wannaayu waxaa la xiriira faritaanka dadka khayrka la faro iyo reebitaanka xumaanta laga reebo wal iljaamu bilwaajibaati dadka waajibaadka inay kasoo baxaanna in lagu sanduleeyo oo lagu qasbo qofkii diyaar aan u ahayn waradci can ilmuxaramaati iyo dadka in laga hor joogsado muxaramaadka samayntooda waliljaami biadaa'i lxuquuq dadka in lagu qasbo xuquuqda makhluuqa kale ay ku leeyihiin inay gutaan iyo xuquuqda allah uu ku leeyahay wa kadalika umuuru siyaasati arrimaha maamulkana waa sidaas oo kale iyo waljihaadi jihaadka ah fama fa hiya ayadu liman akhlasa fiiha lilah qofkii ilaahay u khaalis yeela wa qaama bilwaajibi waajibkana u istaaga oo ka soo baxa fa hiya ayadu min afdali alcibaadaat cibaadaad kuwa ugu fadli badan bay ka mid tahay laakiin labadaas arrimood uu ku shardiyey liman akhlasa fiiha lilah wa qaama bilwaajib ilaahayna inuu u khaalis yeelo oo arrimo kale iyo dan kale uusan ka lahayn waajibkana uu istaago uusan ka seexan waman lam yakun kadalika qofkii sidaas aan ahayn min acdami alakhtaari halisyada kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay walihaada sidaas daraaddeed kaanat min furuudi alkifaayaat madaxtinimada dadka muslimiinta dhexdooda furuud waa fardu kifaaya litawaqufi kahiirin min alwaajibaati calayha maxaa yeelay in badan oo waajibaadka ka mid a ayaday ku xiran yihiin haddii la waayana waajibaadkaas waa dayacmaayaan fain qiila haddii la yidhaahdo kayfa طalaba yuusufu salى اllahu alayhi wala ali wslam wilaayat alkhazaa'in almaaliyati nabiyullaahi yuusuf seebuu u dalbaday oo u codsaday in madax looga dhigo khasaa-inta iyo qasnadaha xooluhu ay ku jiraan fii qowlihi oo qowlkii ilaahay dhexdiisa ugu codsaday ijcalnii calaa khasaa'ini alardi qiila waxaa le aljawaabu canhu qowlkaas waxaa looga jawaaba qowluhu tacaala inii xafiidun caliim anigu waxaan ahay mid hantida hayna oo xifdina ah, oo wuxuu ula jeedaa aamin baan ahay caliimun aqoon baana u leeyahay labadii arrimood oo wilaayada looga baahnaa ayuu nabiyullaahi yuusuf jamciyey cid kale oo labadaas arrimood jamcido isaga aan ahayna lama haayo labadaas arrimood oo ah aqoonna inuu u leeyahay maamulitaanka xoolahan sidoo kalena uu aamin yahay oo uu haynaa xoolahaas meeshii loogu talagalay keliyan uu ku bixinaa cid kale u qumtay haddii aan lahayna cid kale u qumtay haddii aan lahaynina asaga waajib bay ku tahay mutacayin bay ku tahay inuu yidhaahdo aniga hala ii dhiibo fa huwa inamaa talabahaa asagu wuxuu u codsaday lihadihi lmaslaxa maslaxadan allatii laa yaquumu biha hayruhu cid kale aysan u istaagaynin oo cid kale oo qumta aan lahayn min alxifdi alkaamil oo xifdi kaamil ah ammaano waalcilmi bijamiici aljihaad iyuunu aqoon u leeyahay jihooyinka oo dhan almutacaliqati bi hadihi ee xiriirka la leh khasnadahan xoolaha min xusni alistikhraaj oo ah inuu si fiican usoo saari yaqaano maaliyadda wa xusni tasriifi si fiican u bixin yaqaano oo meel fiican uu ku bixina maamulkeeda wa iqaamati alcadli alkaamil iyo inuu istaajin karo cadaalad buuxda fa huwa isagu lamaa ra'a almalika markuu arkay boqorkii istakhlasahu linafsihi naftiisa inuu u saafi garaystay oo uu ka dhigtay sokeeyihiisa markii uu arkay inuu ka dhigtay gacanhayihiisa wa jacalahu muqadaman calayhi ragga kalena mid ka horeeya uu ka dhigtay wa fi lmaxali alcaali darajo saraysana uu geeyey wajaba calayhi aydan nabiyullahi yuusuf isna waxaa ku waajibtay annasiixatu taamatu naseexo iyo la talin buuxda lilmeliki boqorka uu la taliyo u naseexeeyo iyo waraciyati iyo dadka madaxda loo yahay oo dadweynaha ah oo shacabka ah wa hiya mutacayinatun fii wilaayatihi wilaayadiisana waa ku caynooday waajibay isaga ku noqotay walihaada saas darteed lamaa tawallaa khazaa'ina alardi markii uu gacanta ku dhigay khasnadihii dhulka sacaa fii taqwiyati ziraacati jiddan wuxuu ku dadaalay inuu xoojiyo ziraacada iyo beeritaanka iyo wax soo saarka dalagga falam yabqa mawdicun fi diyaari lmasriyati dhulkii masar meel ma baaqi noqon oo sooma harin min aqsaaha koonaheeda ilaa aqsaaha ilaa koonaheeda kale mawdicaasoo yasluxu u suubada liziraacati in wax lagu beero ilaa zaraca wuu beeray fi muddati sabci siniin toddoba sano gudahood ayuu dhulkii oo dhan wuxuu ka dhigay dhul wada beeraa ilaa toddoba sano oo kaleo abaaraha soo socota huma xasanahu kadibna wuu kaydiyey wa xafidahu wuu xifdiyey dalika alxifd alcajiib xifdintaas yaabka leh huma lamaa jaa-at siniinu ljadbi kadibna markii ay timid sanadihii abaaruhu wa dura annaasu dadkiina ku qasbanaadeen ila alarsaaqi quudin inay dowladdu quudido ay u baahdeen sacaa fi lkeyli linnaasi wuxuu ku dadaalay dadka inuu u beego bilcadli cadaalad ugu beego famanaca tujaara ganacsatadii wuxuu ka hor istaagay min shiraa'i acaami raashinka inay gataan oo baqaarada ay ka buuxsadaan khawfa tadyiiqi cala lmuxtaajiin asagoo ka cabsana dadka baahan inay ku ciriiriyaan oo yidhaahdaan lacag badan la imaada wacasala bidalika madaxtinimadiisina min almasaalix walmanaafici maslaxo iyo waxtar waxaa ku xasilay shay-un shay laa yucaddu aan la tiri karin oo walaa yuxsha aan la koobi karin kamaa huwa macruuf aljumlatu thaaniya jumlada jumlada labaad qowluhu sala allahu alayhi wala ali wasalam waidaa xalafta calaa yamiinin fara-ayta hayraha khayra minha faati aladii huwa khayr wakafir can yamiinik yashmalu wuxuu shamlinaa daba man xalafa qofkii ku dhaartaa calaa tarki waajibin waajib inuu ka tegaa oo tusaale ahaan uu yidhaahdo ilaah baan ku dhaartaye ninka hebel ah oo qaraabadeeda ah xidhiiri maayo wuxuu ku dhaartay marka waajib inuu ka tego waajib inuu ka tago oo ah qaraabe xidhiidhintii aw tarki masnuunin ama shay sunnaa inuu ka tago tusaale ahaan inuu yidhaahdo ninka hebela ah, ilaah baan ku dhaartay salaanta ku bilaabi maayo fa inahu yukafiru can yamiinihi dhaartiisii ayuu ka kafaaro gudanaa wayafcalu wuxuu samaynaa dalika alwaajiba waajibkaasi iyo walmasnuuna iyo shayga sunnada alladii xalafa oo uu ku dhaartay calaa tarki inuu ka tegaa oo loola jeedo markii uu ogaaday qofkan qaraabadiisa inuu xiriiriyaa inay khayr badan tahay dhaartiisii yuusan ku dheganaanine ha xiriiriyo kafaaradiisiina hala yimaado sidoo kalena markuu ogaaday fulaan min annaasi oo walaalkiisa inuu salaam ku bilaabo inay fiican tahay ha ku bilaabo kadibna kafaaraha la yimaado wayashmalu sidoo kale wuxuu shamlinaa man xalafa calaa ficli muxaramin qofkii ku dhaartay shay xaaraan inuu sameeyo oo yihaahdo ilaah baan ku dhaartay shaygaas xaaraantahan samaynaa aw ficli makruuhin ama shay makruuha inuu sameeyo fainahu yu'maru waxaa la amraa bitarki dalika almuxaram walmakruuh muxaramkaas iyo makruuhaas inuu ka tago wayukafiru yukafiru can yamiinihi dhaartiisiina waa ka kafaara gudanaa saasuu leeyahay falaqsaamu alarbacatu aqsaamta qeybaha afarta daakhilatun waxay soo hoosgela fii qowlihi sala allahu alayhi wala ali wasalam faati aladii huwa khayr lianna ficla alma'muuri muطlaqan maxaa yeele waxaa la is amray ma'muurkaasi wuxuu doona haada ama waajib haada ama sunna ha ahaadee samayntiisa wa tarki lmanhiyi mutlaqan wixii la iska reebay mutlaqan wuxuu la jeedaa ama ha ahaado makruuh ama muxaram ha ahaadee ka tegitaankiisu min alkhayr khayru ka mid yahay ayuu leeyahay wa hada huwa macnaa qowlihi walaa tajcalu llaha curdata liaymaanikum an tabaruu watataquu watuslixuu bayna annaas allah wuxuu leeyahay walaa tajcalu llaha allah ka dhiginina curdatan mid ku hor gudbaan liaymaanikum liajli aymaanikum dhaarihiina darteed ilaahay inuu ku hor gudban yahay ka dhignina an tabaruu inaad baarinimo samaydaan baarinimo samayntiinii allah inuu ka hor gudban yahay ka dhignina dhaarta aad dhaarateen darteed oo ha dhihinina annaga waa dhaaranay allah baan ku dhaarnay saas daraaddeed baarinimadaan samayn mayno ha dhihinina wa watataquu oo ilaahay aad ka cabsataan tuslixuu bayna annaasi dadka dhexdiisa aada islaaxidiin oo dadka a isu keentiin oo heshiisyidiin ay laa tajcalu lyamiina dhaarta ka dhiginina cudran lakum mid adinka cudurdaar idinkugu ah wa curdatan mid ku horgudban wa maanican iyo mid diida lakum adinka min ficli lbiri wataqwaa inaad samaydiin baarinimo iyo taqwo wa sulxi bayna annaasi dadka inaad heshiisyidiin idaa xalaftum haddaa ku dhaartaan calaa tarki haadihi lumuur arrimahan inaad ka tegaydaan oo taqwo aadnaan la imaanaynin oo sulxu bayna annaas aadnaan la imaanaynin oo baarinimo aadnaan la imaanayn haddaad ku dhaarataan baarinimada iyo taqwada la imaanshahoodu iyo al-islaaxu bayna annaas waa shay fiicane allaha nooga horgudban oo dhaartiisiya ku horgudban birigan iyo taqwadan ha dhihinina ee la imaada birigii iyo taqwadii islaax bayna annaas dhaartiinina ka kafaara guta bal kafiruu aymaanakum dhaariina ka kafaara guta wafcaluu lbira wataqwa wasulxa bayna annaas wayuukhadu min hada alxadiid waxaa laga qaadanaa ana xifda alyamiini dhaarta in la xifdiyo oo aan la burin fii kayri hadihi lumuur arrimahan kayrkood owla inay fiican tahay laakiin in kaanat ilyamiinu fii kayri hadihi lumuur marka wuxuu la jeedaa qofkii haddii uu ku dhaartay tarki waajibin ow tarki masnuun ama hadduu ku dhaartay ficli muxaram ow makruuh wixii intaas ka soo hara inuu yamiintiis iyo dhaartiisii xifdistaa u fiican uu laakin in kaanat ilyamiinu calaa ficli ma'muur laakiin hadduu ku dhaartay shay ma'muura inuu sameeyo ilaah baan ku dhaartay waa tukanaa uu yidhi oo tarki manhiyin ama shay la iska reebay inuu ka tega ilaah baan ku dhaartay shaygaas xaaraantaa samay maayo lam yakun lahu an yaxnatha qofkaas uma ahaa inuu dhaartiisii buriyo ilaan dhaarta burinteedu maxay tahay waa shaygii xaaraamta ahaan samaynaa shaygii waajibka waajibkaahana waa ka tega waaye dhaarta burinteedu wain kaanat fi lmubaax laakiin haddii shay mubaaxa ay tahay khuyira bayna alamreyn labada arrimood baa la kala dooransiinaa inuu shaygaas mubaaxa la yimaado kadibna kafaaro gud la yimaado iyo inuu dhaartiisii xifdisto wa xifduhaa xifdu lyamiini laakiin yamiinta iyo dhaarta inuu xifdisto ayaa owlaa waxay ka fiican tahay min alxinthi waclam ogow ana alkafaarata laa tajibu kafaaradu kuma waajibto ilaa fi lyamiini lmuncaqida dhaarta ku guntantay calaa mustaqbalin shay mustaqbal ah ilaah baan ku dhaartay ninkii hebela ma imaanin haddaad tiraad oo u yimid kafaaro lagaama rabo laakiin haddaad tiraado ilaah baan ku dhaartay shaygaa samayn maayo mustaqbalka ee shayga aad samaydo markaasaa kafaaro lagaa rabaa idaa xalafa hadduu dhaarto waxanifa oo dhaartii uu buriyo wa hiya cala takhyiiri kafaaradu marka maxay tahay qofka wuxuu kala dooranaa bayna alcitqi qofa doona inuu xoreeyo ow idcaami casharati masaakiin ama toba miskiin inuu raashin siiyo ama quraac ama qado oo u dharjiyo ow kiswatuhum ow kiswatihim ama inuu dhar ay salaada ku tukan karaan uu siiyo faman lam yajid saddexdaas mid kamid ah qofkii waaya fa siyaamu halaathati ayaam fa caleyhi waxaa korkiisa ah siyaamu halaathati ayaam saddex maalmood inuu soomo ayaa waajib ku ah wa ama alyamiinu dhaarta miya cala lumuuri almaadiyati arrimaha lasoo dhaafay lagu dhaarto aw laqulyamiin ama laqulyamiinka ka qowli linsaani laqulyamiinku waa qofka inuu yidhaahdo tusaale ahaan laa wallah wa balaa wallah laqulyamiina la yidhaahdaaye fii curdi xadiidi xadiiskiisa intuu ku dhex jiro falaa kafaarata fiiha kafaaro dhexdeeda ma ahaanin wallahu aclam